أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آlihi وأصxaabihi أجمaعiin ama bعdu casharkeenna wuxuu ka bilaabmaa aayadda laba boqol iyo laba boqol saddex iyo toban ee suuraة الbaqara ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yihi kana الnaasu أmaة waaxidة kaana الnaasu dadku waxay ahaayeen ummatan ummad ayay ahaayeen ummadda oo waaxidatan mid keliyata ah fakhtalafuu way iskhilaafeen markaas fabacaha allaahu alla wuxuu soo diray annabiyiina nebiyaalkii buu soo diray mubashiriina xaal ay yihiin kuwo bishaareynayo wamundiriina xaal ay yihiin kuwa digaayo waanzala wuxuu dejiyey alle alkitaaba kitaabkii ayuu dejiyey macahum masxuuban lahum macahum xaal uu macooda yahay oo markaa yacnii iyaga uu markaa ku lasa lala saaxiibsiiyey uu yahay bilxaqi ayuu la soo dejiyey alle kitaabka xaq iyo dhabnimo liyaxkuma si uu u xukumo alle ama liyaxkuma alkitaabu kitaabka si uu u xukumo bayna annaasi dadka dhexdooda uu u kala saaro u kala xukumo fii maa kii uu ku xukumo ikhtalafuu ay isku khilaafeen fiihi maaga dhexdiisa ay isku khilaafeen wama khtalafa fiihi wama khtalafa <clears throat> ma iskhilaafin fiihi isaga dhexdiisa kitaabka yacnii ama maagaa dhshaygaa dhexdiisa ma aynan isku khilaafin ila aladiina kuwii ma ahane uutuu la siiyey hu kitaabka kuwii la siiyey unbaa iskhilaafay oo kitaabka isku khilaafay min bacdi maa kolkii ka gadaale jaa'athum ay u timid albayinaatu xujooyinkii cadcadaa ay u timid kadib bagyan liajli baqyin gardarro darteed ayayna iskugu khilaafeen gardarrada oo beynahum dhexdooda ahaatay fahada allaahu alla waa hanuuniyey alladiina kuwii ayuu alla hanuuniyey aamanuu rumeeyey kuwii rumeeyey ayuu alla subxaanahu watacaala uu hanuuniyey lima limaa buu ku hanuuniyey ikhtalafuu ay isku khilaafeen ahlu kitaab fiihi maaga dhexdiisa ay iskugu khilaafeen min alxaqi xaqa xaal uu ka mid yahay ka biidnihi ayuuna ku hanuuniyey alle amarkiisa ama idinkiisa ayuu ku hanuuniyey wallaahu alleh yahdii waa hanuuninayaa man axad yashaau uu doonaayo ilaa siraatin jid intii ka ah ayuu ku hanuuninayaa jidka oo mustaqiimin toosnaan badan aayaddan allah iyo aayadihii ka horreeyay calaaqada ka dhexaysa waxay tahay aayaddii tan ka horreysay waxay ahayd zuyina liladiina kafaruu lxayaatu ddunyaa gaalada in adduunyada loo qurxiyey muslimiintana markaa alla kuwa eh, mu'miniintana ay ku jees jeesayaan marka qurxintaa adduunyada loo qurxiyey iyo dabayaacaas ay adduunyada sidaas uga dabayaacayaanay uga daba ordayaan ee shahwadaa sidaa ku dhalatay ayaa waxay keentay marka inay xaqi ka leexdaan jidkii ilaahay subxaanahu watacaala oo dadku ay soo haayeen oo fitradooda iyo xaq yacnii qalbigooda xaq jacaylka alla uu ku abuuray inay iyagu markaa yacnii ay ku tirtiranto oo ay ku baaba-do shahawaadkaas marka iyo adduunye jacaylkaas marka aayaddan iyo midda iyo aayadda ka horeyso isku xirkaasaa ah ka dhexeeyo sababta khilaafka keentay adduunye jacayl waay waana adduunyadaas loo qurxiyey gaaladii oo alla aayadda hore uu ku sheegay marka alla wuxuu yidhi kaana nnaasu dadku waxay ahaayeen ummatan ummad bay ahaayeen ummadda oo waaxidatan hal ah maxay hal ku ahaayeenna cala bay hal ku ahaayeen xaqa korkiis ayay mid ku ahaayeenoo dhammaantood xaqay ku taagnaayeen haddii marka sidaa loo dhigo oo ummaddii hal ummad bay ahayd cala alxaqi ku taagan waxaa loo qadaraa fakhtalafuu qiraa'ada ubay ibnu kacabna sidaasay ahayd kaana annaasu ummatan waaxidatan fakhtalafuu waxaa kaloo fasiraaya aayadda suuratu yuunus wamaa kaana annaasu ilaa ummatan waaxidatan fakhtalafuu marka fakhtalafuuda halkan ku qadaran suuratu yuunus ayaa marka laga keenay oo lagu fasiray aayatu yuunus ayaa aayaddan fasiraysa marka tafsiir marka sidaas waaye ayib marka fabacaha allaahu nabiyiina iyagoo hal ummadoo xaqi ku taagan ayaa baailkii gadaal ka yimid baailka iyo xaqdarada wax soo galooti ahoo cuseyb ah waaye oo adduunyada ku cusub waa dakhiil asalkana xaqa ayaa ahaa cabdullaahi binu cabaas radia allahu canhuma waxaa laga wariyey sida bukhaari uu warinaayo kaana bayna aadama wa nuuxin aadam iyo nuux waxaa u dhexeeyey casharatu quruunin toban qarni ayaa u dhexaysay tobankaa qarni marka dadku waxay ahaayeen kaanuu cala alxaqi xaqay ku taagnaayeen ilaa markii dambe markaa shaydaanku dadka saalixiinta ee wan wanaagsan ou xaggooda ka soo galay uu yidhi dadka wan wanaagsan ee suusuuban ee dhagxaan intaad ka samaysaan ee tamaathiil iyo taallooyin u sameeya si aad cibaadada ugu xasuusataan markii dambe jiilkaasi markay baaba-een jiilkii ku xigay oo iyagu sababtii loo sameeyey aan ogeyn ayaa waxay is yidhaahdeen kuwaan ayaaba laydinku arsuqi jiray kuwaana wax laydinku sii jiray ilaahayna kuwaan usii mara waana kuwa uu alla suuratu nuux uu ku yidhi waqaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuha wayacuuqa wanasra marka shirkiga iyo qalloocu gadaalow ka yimid xaqa ayaa asal ahaa oo dadku ay ku taagnaan jireen ee markii dambena marka shirkigii iyo qalloocii ayaa yimid markaasa waxaa loo baahday marka oo baahidii dadka ay u qabeen waxaa timid rususha inay baahi u qabaan ayaa timid baahidaa marka yacnii waxay noqotay markaasi in awalu rasuulin alla uu soo diro oo nebiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam ah macnahaas marka in sidaa ibnu cabbaasna ku fasiray aayadda suuratu yuunusna ay tahay isla markaana ay tahay qiraa'ada ubay ibnu kacabna ay tahay kaana annaasu ummatan waaxidatan fakhtalafuu macna sidaas wahay macno kale wuxuu leeyahay ee kaana الnaasu umatan waaxidatanay ahaayeen cala albaaili cagsiga macnihii hore dadku xaq ayay ku taa yani waxay ahaayeen hal ummad maxay hal ummad ku ahaayeen kulligood cala lbaili bay ku taagnaayeen markaas wax in la qadara ma loo baano fakhtalafuu ma lasoo qadaraayo marba hadday baatil ku taagnaayeen rasuul rusul waaba imaanaya marka ilaahay rusulow soo diray waay marka baatilay ku taagnaayeen rusula alla soo diray ayb e macnaha horaana aada u xoog badan ee loona badan yahay isagaasaana marka aan ku soconayna kaana annaasu dadku waxay ahaayeen ummatan ummad bay ahaayeen ummadda oo waaxidatan mid keliyata oo cala alxaqi ku taagan fakhtalafuu way iskhilaafeen markaa dadkii ayagoo xaqii lagu taagan yahay ayaa khilaaf yimid fabacatha allaahu markay iskhilaafeen alla wuxuu soo diray ba tacaaqub ayaa ku jiro markay iskhilaafeenba waxaa cirbisay rusul inuu alla soo diro marka baahida rusushu inay aada u weyn tahay waayo khilaafkaas dadku ay isku khilaafsan yihiin allihii abuuray rususha unbaa markaa yacni bayaan iyo caddayn iyo u noqonayso fabacatha allaahu alla wuxuu soo diray annabiyiina nebiyadii buu soo diray mubashiriina xaal ay yihiin kuwa bishaaraynaya rusushuu soo diray iyagoo bishaaraynayo wa mundiriina xaal ay yihiin iyagoo digaayo oo qofkii xaqa ka weecdana ama ka leexdana ay u digayaan wa anzala markaa rusushiina waa la soo diray kitaabna ilaahay waa la soo diray waanzala alla wuxuu soo dejiyey alkitaaba kitaabkii ayuu soo dejiyey bilxaqi isagoo ku dheehan ama bilxaqi xaq ayuu la soo dejiyey macahum masxuuban lahum xaal uu yahay mid lala saaxiibsiiyey iyaga yacnii rusushii waxaa la socday oy wateen kitaab waanzala alla wuxuu dejiyey alkitaaba kitaabkii buu soo dejiyey macahum masxuuban xaal uu yahay ku la raaciyey lahum iyaga la raaciyey oo lala soo raa soo raaciyey bilxaqi ayuuna alla kus kula soo dejiyey kitaabkii aq xaqnimo ayuu ula soo dejiyey liyaxkuma liyaxkumada marka faacilkeeda liyaxkuma allaahu si uu alla u kala xukumo waa macna sidaas waaye macnaha labaadna in faacilka laga dhiga liyaxkuma alkitaabu kitaabkaa la soo dejiyey inuu xukumo marka haddii la yidhaha liyaxkuma alkitaabu waxay iska noqonaysaa majaaz waayo kitaabku asaga wax ma xukumaayee yacni rusushii iyo hadba ciddii markaas rususha khulafadooda ah <clears throat> ayaa kitaabkii xukumayso oo iyaga ayaa wax ku xukumaya kitaabka <clears throat> kitaabku isagu wax iskama xukumaaye waa in laga shaqaysiiyo oo rusul ama khulafo ay markaa yacnii ay wax ku xukumaan <clears throat> marka macno majaaz a ah bay iska noqoneen markaas waanzala eh, liyaxkuma alkitaabu haddii la dhaho haddii la yidhaha liyaxkuma allaahuna iyadoo dama markaas waa iska xaqiiqo <clears throat> liyaxkuma si uu u xukumo allaahu alle ama liyaxkuma si uu u xukumo alkitaabu kitaabka <clears throat> bayna annaasi dadka dhexdooda oo u kala saaro oo u kala xukumo fii maa fi ladii kii dhexdiisa ikhtalafuu ay isku khilaafeen fiihi maaga dhexdiisaba ay isku khilaafeen kaa sha'nigiisa si dadka dhexdooda alla uu ugu xukumo oo kii xaqa ku taagnaana xaqii markaa loo xaqii marka uu loogu sugo kii baatilka taagnaana marka inuu baatil ku taagan yahay loo caddeeyo wakadalika nufasilu laayaati walitastabiina sabiilu lmujrimiin oo kale <clears throat> ayb meeshaas marka culimada waxay uga hadlaan hadday dadku xaqa ku taagnaayeen oy dabadeed mar dambe xaqa ay ka leexdeen oo dadku marka saa ay u kala baxeen ahlu xaq iyo ahlu baatil rusushii iyo kutubtiina loo soo dejiyey in dadku ay kala saaraan xaqii baatilkii kala caddeeyaan asbaabta in fitrada iyo fidrada waxaa la yidhaha waxa ilaahay qofka ku abuuray oo inuu xaqa jecel yahay ah aqbali karana ah fidradaasi marka dadka maxaa ka waday asbaabta fidrada qofka ka inxiraafiso ayay halkan uga hadlaan laba sabab unbaa ugu muhiimsan shubha iyo shahwo labadaa unbaa qofka xaqa ka celiso ee inxiraaf hadduu qofka uga dhaco eyacni shubha ay ku timaado oo mabaadi dakhiil ah intay qalbigiisu galaan <clears throat> ama ummado kale mabaadi ay wataan oo caqiidadii islaamka ka hor imaanayso intuu u dheg raariciyo dhegaysto dhegaysto u dhegaysto amase ilmihii yaryaraaba inta loo geeyo dadkaas oo kale oo ay marka dhegahooda ku dhibciyaan maskaxdooda iimaankooda ay ku shubaan waxyaabihii fidrada khilaafsanaa ee ilxaadka iyo ilaah ma jiro iyo wixii ahaa alla ma jiro iyo risaala ma jirto iyo diimuhu dadkay isku diraan iyo waxyaabahaas marka lagu shubo lagu shubo oo ilmaha yaryari qalbigooda lagu barbaariyo marka dambe qalbigiisu wuxuu ogolaanaa baatilkaas maa min mawluudin ilaa wayuuladu cala alfitra abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi neefka xoolahuu ku shabaayay nabiga sal l slam markuu dhalanayo waxarta markay dhalanayso iyadoo dhammaystiran ay dhalataa dhegaha iyo dadkaa ka googooyo oo ama yacni sumadaha xunxun iyo dheg in laga jara iyo wixii ay carabtu samey jireen dadkaa ku dhigo ee neefka ilaahay aslulkhilqa ayuu ku abuuray hab abuur wanaagsan uu u abuuray ee dadkaa waxay u bedelayaan inxiraaf ayaga galay ayay waxaa u sameynayaan qodobkaas waaye maanta yacni waadna dee ilmaha yaryar keliyana maaha qofka weyn xataa haddii uu tago meelahaas oo kale ama dadka noocaas oo kale ou la tacaayusho la noolaado muddo dheer marka uu la joogo maalinba yacnii waxbaa iska dhin maayo ka dhin maayo ka dhin maayo marka dambe ilxaadka iyo diin la-aanta iyo wax dhibamaba u arkaayaba xornimo u arkaa baynamaa qofka haddii aan la qarribin ee sidiisa uu usoo karo oo u noolaado sida caadiga ah in alla abuuray ou jiro waa fahmi karaa haddii loo sharxo dhulkan iyo cirkan allihii abuuray baa adiga ku abuuray cibaada lagu abuuray ilaahay dadka ciyaar ciyaar iskagama abuurin waa abaal marina qalbiga bani aadamka oo aqbala haddaan la qaribin qalbigaas shayga labaad ee dadka qaribo waxay tahay shahwada haddii qofku shahwada ay xadgudub iyo duqyaan intay ku samayso <clears throat> wixii marka fidradu ay qarirtay waa ka boodayaa qofku markaasi waana ka tegayaa waana midda hadda aayaddan ee ay u timid ihra qowlihi tacaala zuyina liladiina kafaru lxayaatu dunya ay ku timid waayo marka laysku soo duuduubo shahwo iyo shubho ayaa dadka fidrada ka qaribto shahwadu dadka waxay gaarsiisay qaarkood inay heer ay gaaraan marka dadka fidradoodu labada jinsi ee kala duwan unbaa isku tago xayawaanka haddaad fiiriso dadka haddaad fiiriso marka aan aan laga qaribin fidradooda dadka qaar intay shahwadu ka qaalib noqoto ayaa waxay u bayrayaan ama ay u leexanayaan nin iyo nin inay wax iska raadiyaan naag iyo naag inay wax iska raadiyaan qaarkood waxay gaarsiisay inay yidhaahdaan aniga ninnimada kumaba qanacsani naagnimaan aan galaa ninni naagnimo kuma qanacsani inaan nin noqdaan rabaa iyo mararka qaar inay yidhaahdaan labadaba kuma qanacsaniyo dhexdhexaadaan aniga noqonaa waxaasoo dhan waa wax caqliga saliimka iyo fidrada ka fog waaye laakiin dadka waa loo dhigay markii loo dhigay loo dhigay loo dhigay ayaa fidradu ay tagtay oy kharibantay marka waa in la ilaaliyaa fidradaas laba shayna marka yacni shay fidrada waxaa ilaalinaa laba shay marka shayga koowaad waa sharciga ilaahay markuu fidro yacni qaabiliye aada xaqa u yeelato qalbigaaga markuu ku abuuray sharci buu haddana keenay sharcigu fidradu u markhaati kaca waa sida hadda aayadda rasuul iyo kitaab iyo marka waa in fidradii lagu xoojiyaa sharci sharcigii shayga labaad waxa uu yahay caqliga saliimka ah ee fayow ee caafimaadka qabo isaguna fidrada lafteeda ma ka hor imaanayo nacam taa marka yacni fidradii iyo mu muqawimaadkeeda iyo mufsidaadkeeda weeyaan marka meelahaas ayb maantana ade adduunyadu wuxuu xarbi kula jiraa fidradaas ayuu xarbi iyo dagaal kula jiraa ayb wama khtalafa fiihi wama khtalafa ma isku khilaafin fiihi ay fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa ama fiihi waxaa u celisaa maada liyaxkuma bayna annaasi fii maa soo ma ahayn waxaad tiraa wama khtalafa ma iskhilaafin fiihi maaga dhexdiisa oo kitaabkii yacni iskuma khilaafin ila aladiina kuwii unbaa isku khilaafay istithnaa mufaraqa waay ila aladiina kuwii unbaa isku khilaafay uutuu la siiyey hu kitaabka kuwii la siiyey waayo kuwa uun iskhilaafay yani cilmi la-aan maahan jahli ma haayo kuwii ila yani kitaabka la siiyey yahuud iyo nasaara ayaa iskhilaafeen yahuud toddobaatan iyo koow u kala baxday nasaaradana toddobaatan iyo labo ummaddaana nebigu wuxuu sheegay toddobaatan iyo saddex inay ukala baxayso firqo ayb kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida dhammaan naar bay mudanayaan ay mutaystaan ilaa mid maahane waana alfirqatu naajiya kuwaana nebigu wuxuu tilmaamay kuwii ku taagan ma ana calayhi waasxaabii ani asxaabteyda waxaan ku taagannahay marka waxaad mabda' ka dhigataa wixii nebiga asxaabtiisa mabda' u ahaa caqiidada cibaadaadka sidaas oo kale akhlaaqiyaadka iyo suluukiyaadka sidaas oo kale wax kalena ha raacin ila aladiina kuwii maane wax kale iskumaba khilaafin waxaa uun isku khilaafay kuwii uutuuhu la siiyey kitaabka min bacdi maa kolkii ka gadaale ayayna isku khilaafeen jaa-athum ay u timid albayinaatu xujooyinkii cadcadaan markay u timid ayay iskhilaafeen sababtu marka maxay tahay bagyan liajli bagyin gardarro darteed ayay iskugu khilaafeen gardarrada oo beynahum dhexdooda ahaatay gardarradaa marka waxaa lagu micneeyey dalabu riyaasati madaxtinimo raadin min bacdihim calaa bacdin qaarkood qaarka kale inay madax un u noqdaan raadinteeda darteed wasti wastidlaalan min bacdihim libacdin inay qaarkood qaarka kale dullaystaan intaas bis waayo waxay isku khilaafayeen alrabiicu bnu anas waxa uu yidhi bagyan cala addunyaa yacnii gardarro adduunyo korkeed ay ku gar yacnii ay iskugu gar isugu gardaroonayaan bagiyan cala addunyaa wa dalabi mulkihaa iyo addunyo mulkigeedoo la raadiyo wa sukhrufihaa dhaldhalaalkeeda iyo wa quruxdeeda ayuhum yakuunu lahu lmulku keebaa mulkigu oo u sugnaanayaa walmahaabatu iyo in laga heebeysto bani aadamku war heybada waa jecel yahay nacam marka laleeyahay ri'aaso marka laleeyahay keliya un madaxtinimada xoogga ma aha nacam oo dadka qaarkood baa waxay rabaan in ayaga un laga heebeysto laga dambeeyo yacni la weyneeyo waxyaabahaasoo dhan marka waa gelayaan ee marka yakunu ayuhum yakuunu lahu lmulku walmahaabatu fi nnaasi dadka dhexdooda heybad ku dhex yeelanayo fabagaa bacduhum calaa bacdin qaarkood qaarka kaley ku xadgudbeen wa daraba bacduhum riqaaba bacdin qaarkoodna qaarka kaley luqunta ka jareen oo dadku waxay isku laynayaan waxay tahay ayuhum yacni yaa mulkiga fariisanayo yaa warkiisa la maqlaa <clears throat> yaa dadka ri'aasada diiniga u qabanayo waxaa unbay marka yacni isku haystaane haddii nin walba uu xaqu rabo xaqa waaba cad yahay waa las waa la raaci lahay haddaad aragta marka khilaaf noocaas oo kale ah oo dad weliba culummo ah ka socdo wax unbaa marka yacni baqiyan beynahum taas unbaa jirto gardarsi ama yacni xadgudub iyaga dhexdooda kaana marka waa adduunye raadis iyo wax lamida ah cabdullaahi bn cumar waa kii yidhi marka dadkaani markii cabdullaahi bin zubayr iyo amawiyiin iyo fitnadoodii ayaa nin wuxuu neef geelaba wuxuu yidhi fii sabiilillaahi haloo haloo bixiyo ayuu ka dardaarmay wiilkii baa marka wuxuu yidhi aabbahay wuxuu neefkaanu dardaarmay fii sabiilillaahi buu u dardaarmay ninkaanna wuxuu ileeyahay annaga nagu soo dar oo annaga fii sabiilillaahi ku jirne markaasuu wuxuu yidhi ha ku darin uu yidhi kuwan waxay u dagaalamayaan ayuhum ya'khudu daabic ninka yacnii shaabadiisa ay soconaysa macam wareegta iyo shaabaday ku dagaalamayaan uu yihi kuwaan haseenin ee haddaad aragto yidhi dad gaalo un la dagaalamaayo kuwaas marka yacni si fii sabiilillahi in gaalada lala dagaa lala dagaalamaayo waayo muslim dagaalamaayo fii sabiilillaahi ma aha ayb sidaasuu ibnu cumar ku yidhi fahada allaahu alla waa hanuuniyey aladiina kuwiibuu alla hanuuniyey aamanuu rumeeyey asxaabu muxamed waayaa layidhi ayb lima اkhtalafuu fiihi ayb lima ayuu ku hanuuniyey kii ikhtalafuu ay isku khilaafeen ahlu kitaab fiihi maaga dhexdiisa ay isku khilaafeen min alxaqi xaqa xaal uu ka mid yahay kaasi ayb marka meeshan marka laba tafsiirba waa ku jirtaayo sidaan hadda aan u wadno iyo in la yiraahdo qalbi ayaa jiro taqdiim iyo taakhiir oo kale ama qalbi yani ayaa meeshan jira la yidhaahdo oo min jihati lmacnaa ah xagga macnaha macnuhuna marka wuxuu noqonayaa fahada allaahu alla wuxuu hanuuniyey aladiina aamanuu buu hanuuniyey kuwii rumeeyey lilxaqi ayuu ku hanuuniyey xaqii mima اkhtalafuu kay isku khilaafeen fiihi dhexdiisa ay isku khilaafeen yacni xaggiisa wixii ay dadku isku khilaafeen xaggiisa xaquu uga hanuuniyey alla mu'miniinta sidaas ayaa marka faraa macaani lqur'aan uu ku yidhi dabarina kaasuu doortay abu jacfar aabari waxaa kaloo la dhihi karaa fahda allaahu aladiina aamanuu lima khtalafuu limacrifati ma khtalafuu in lasoo qadaro waxay isku khilaafeen garashadeeda alla ku hanuuniyey mu'miniinta saana waa la dhihi karaa wallaahu alla yahdii waa hanuuninaya biidnihi idinkiisa ayuu ugu hanuuniyey amarkiisa wallaahu alla yahdii waa hanuuninayaa man axad yashaau ou doonaayo ilaa siraatin jid intikaa buu ku hanuuninayaa jidka oo mustaqiimin toosan am xasibtum an tadkuluu ljannata walamaa yaأtikum mathalu ladiina khalow min qablikum am xasibtum am bal e axasibtum miyaad malayseen ma malayseen an tadkhuluu inaad gelaysaan aljannata jannada inaad gelaysaan miyaad malayseen walxaal lamaa ya'tikum ounan idiin imaanin weli mathalu ladiina kuwii tusaalahooda khalow tegay min qablikum idinka hortiin tegey massathum waxaa taabatay kuwaasi alba'saa'u baasyaalkii ayaa taabtay xaaladdii baaska lahayd waadaraa'u xaaladii adkayd ayaa taabatay wasulziluu waa la gilgilay oo waa la ruxay xataa yaquula arasuulu ilaa an yaquula arasuulu ilaa rasuulkii uu yidhaahdo iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu isaga maciise rumeeyey mataa goormaa nasrullaahi ilaahay gargaarkiisu ou ahaanaya alaa hooy ina nasra allaahi alla gargaarkiisu qariibun mid aada u dhow waaye am xasibtum marka amtaan waa munqadico waaye bimacnaa bal bal ayaa lagu qadaraa hamzadiina marka hamsatu istifhaamkiina waa lasoo qadaraa bal axasibtum idraabka meeshaa ku jirana waa idraab intiqaali ah waxaa laga guurayaa kalaam kalaam kalea loo guurayaa nacam idraab oo intiqaali ah am xasibtum bal ee axasibtum miyaad malayseen an tadkuluu ljannata jannada inaad gelaysaan qolooyin marka amta mutasilo ka dhigaayaa jiro wax soo qadaraayo oo mucaadilo amta ka dhigaayo waxaana ku jiro bucdi iyo xoogaa adeyg baa ku jiro tanaan isaga gaabsanayna ma waxaad malayseen an tadkhuluu inaad gelaysaan aljannata jannada inaad iska gelaysaan iyadoon la idin imtixaanin walxaal lamaa ya'tikum ounan idiin imaanin weli yani weli ownan idinma ounan idiin imaanin mathalu ladiina kuwii tusaalahooda khalow tegay min qablikum idinka hortiin tegay waa maxay marka waxaas la leeyahay mathalkaas iyo tusaalaha tafsiirkiisii aaway masathum waa kan masathum waxaa taabatay iyaga albasaa baa taabatay baaskii xaaladii baaska lahayd ayaa taabatay iyo wadaraa baa taaba xaaladii dhibka lahayd ayaa taabatay alba'saa marka waa faqri iyo shiddo wadaraa waxaa weeyaan almaradu wazamaanatu naafanimo iyo jiro jiradii iyo naafanimo wazulziluu waa la dhaqdhaqaajiyey oo qalbigooda la gilgilay waa la cabsi geliyey xataa yaquula arasuulu xataadan marka in la yihaa laba macnoba waa ka suuragal haaye in laga dhigo ilaa an yaquula rasuulu waa la gilgilay ilaa rasuulku ka yiraahdo ilaa an yaquula arasuulu macnaha labaadna xataada tacliiliye in laga dhigo oo waa la gilgilay xataa yaquula rasuulu kay yaquula rasuulu rasuulka soo u yiraahdo <coughs> iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu isaga maciisa mataa nasrullaahi mataa goormaa nasrullaahi alla gargaarkiisa ou ahaaday yani marka meeshaan mataa nasrullaahi marka laleeyahy istibdaa miyaa mase haddii la yidhaha istibdaa waayo nasrigii bay daahsadeen rasuulka kuma jiro mataa nasrullaahi waxa dhahaayo waxaa weeyaan waladiina aamanuu macahu nebiguna marka muxuu dhahayaa alaa ina nasrallaahi qariiba u dhahayaa haddii laga macneeyo saas waay haddii marka yacni laga macneeyo min baab yacni nasriga inay rabaan oo ay rajeynayaan oo qalbiga iyo niyada ay ku hayaanna labadoodaba sidaas waa ka suurto waa dhahayaan marka <clears throat> labada jumlo marka daakhilataani taxta alqowli xataa yaquula arasuulu waaladiina aamanuu macahu maquulu qowl bay waxay u yihiin labadan jumlo mataa nasrullaahi iyo alaa ina nasrallaahi qariib labada jumlaba waxay gelayaan yaquuladaas hore maquulkeedii waay waa maquululqowlkeedi marka labadoodaa laakiin waa u kala dhahan tahay rasuulkiina marka isaga alaa ina nasrallaahi qariibun buu leeyahay mu'miniintiina mataa nasrullaahi bay leeyihiin iyaga wazulziluu waa la gilgilay xataa yaquula rasuulu ilaa an yaquula rasuulu ilaa rasuulkii uu ka yiraahdo mataa goormaa nasr yuwaladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu isaga maciisa mataa goormaa nasrullaahi ilaahay gargaarkiisu ou ahaa u ahaanaya alaa hooy ina nasrallaahi alla gargaarkiisa qariibun mid aada u dhow waay aayaddanna marka waxay tilmaamaysaa tamkiinka waxaa ka horeeya ibtilaa alimaamu shaafici baa waxaa la su-aalay qofka yaa fiican in la imtixaano la makaniyo iyo in isagoon la imtixaanin dhulka la makaniyo markaasuu wuxuu yidhi ma la makanina isagoonba la imtixaanin marka horeba makaninta waxaa ka horeeya imtixaan iyo ibtilaa ayaa ka horeeya xasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun aayaddaanna marka macnahaasoo kale ayaa ku jira ay tilmaameen naafic asaga wuxuu aqriyey xataa yaquulu rasuulu xataa yaquulu rasuulu wاladiina aamanuu macahu hadda marka xataa yaquulu marka la yihaaho yaquulu la godo ficilka mudaaric bimacnaa marka mudaarici waxaa laga laqbeynayaa maadi macnuhuna marka wuxuu noqonayaa xataa yaquulu rasuulu ay xataa qaala rasuulu ilaa rasuulkii uu ka yihaahday ilaa rasuulkii uu ka yidhi xataa yaquula rasuulu ilaa rasuulka ka yidhi yani xataa qaala rasuulu baa laga macnaynaa ayb ficilka xataada ku xigo haddii macna almaadi oo wato lafdigiisuna lafdi mustaqbala uu leeyahay falaka fiihi lwajhaani alrafcu wannasbu yani rafco iyo nasbe labada yaquula iyo yaquulu waa banaanaanayaan markaas nacam ee qaar kalena si kaleay u tawjiihiyaanoo marka xataa yaquulu rasuulu yani xikaayat lxaal waay nacam ayb markii ay gelayeen say dhahayeenaa lagu sheegaa markaoo arrinkan markuu ku dhacaayey sidii ay ahaayeen ayaa laga warramaa markaasa xataa yaquulu rasuulu sidaana marka waa u tawjiihiyaano xikaayatu alxaal inay tahay ayb yas'aluunaka maadaa yunfiquuna qul maa anfaqtum min khayri falilwaalidayni walaqrabiin <clears throat> marka de imtixaankaas sabar iyo in looga baxoo lagu dadaalo unbaa marka imtixaankii yacni caaqibo fiican loogu heli karaa ibtilaaga iyo imtixaankana marka inta lagu jiro waa intaad guusha u jirto waa intaa ku sabarto haddii laakiin imtixaan yar marku ku dhacaba waa aad tiraahdid halkaanuu qalad ka yimid imtixaan kale markaad aragto halkaanuu qalad ka yimid mararka qaar iyadoon wax qalada lagu jirina imtixaan ou imaana oo dadku ay saxsan yihiin oo diintii yacni maalan si saxa ah loogu loo loo hayo ayaa imtixaan imaana waaba kan rasuulkii asxaabtiisii la imtixaanayo macnaheedu marka ma ahan haddii qofku uu xaqa qabsado yacni waa la soo dhaweynayaa wax walbaa sidau rabo u helaa macnaheedu ma ahan haddii marka lagu imtixaanaba waa qaldanahay haddaad tidhaahdid ama aad tidhaahdid waa kaasaa waa sheegnay annaga qalad inay arrintan ahayd iyo waxyaabaha qaladku waa in sharciga miisaan looga dhigo oo aan miisaan looga dhigin hadba waaqica sow isku bedbedelo inaan marnaba looga dhigin marka miisaan xaqa iyo baatilka yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan maadaa maxaybaa yunfiquuna ay bixinayaan qul waxaad tiraa maa wixii anfaqtum aada bixiseen oo min khayrin khayr ah falilwaalidayni fa huwa isagu lilwaalidayni buu usugnaaday labada waalid ayaa iskale waalaqrabiina kuwa dhow oo qaraabada iska leh walyataamaa agoontou usugnaaday waalmasaakiini masaakiintou usugnaaday iyo wabni sabiili musaafirka wamaa wixii tafcaluu aad samayaad samaysaan oo min khayrin khayr ah fa ina allaha alleh caliimun midkii ku ogaal badan waayo bihi maaga ayb shayga marka alla kii ku ogaal badan aayaddan marka waxay yidhaahdaan sababu nusuulkeeda camru bnu jamuux ayay kusoo degtay oday waayeela buu ahaa maal badanna u saaxiib ah markaasuu nebiga wuxuu ku yidhi bimaadaa natasadaqu wacalaa man nunfiq maxaan bixinaa iyaansa wax siinaa buu yidhi markaasaa aayaddii waxaa timid yas'aluunaka maadaa yunfiquun waxay ku su-aalayaan maxay bixinayaan marka maxay bixinayaanay su-aaleen cidday siinayaana looga jawaabay waayo iyaga baahida markaas ay qabaan dadkay siinayaan yasaluunaka waxay ku su-aalayaan maadaa yunfiquun maadaa marka iyadoo wada socoto ismu istifhaam marka ay noqoto yunfiquunadaasaa marka ku camal falayso maadaa waa mafcuulu bihi markaa yunfiquunadaa dambaa marka yacni ay jumladaa dambe yunfiquuna ayay mafcuulu bihi u tahay waayahay haddii aan ka dhigna maa iyo daa aan u kala goynana mubtadaiyo khabaray noqonayaan oo marka wuxuu noqonayaa yasaluunaka waxay ku su-aalayaan maa maxaybow daa iyo ladii kii uu yahay ayib yunfiquunana markaa waxay noqonaysaa silatu lmawsuul caa-idkana waa usoo qadaray ay yunfiquunahu ayib labadaas marka wej baa ku bannaan xagga marka maadaada waxaa kaloo ku jirta icraab ahaan masaladii xalay aan sheegaynay sa'alada mafcuulkeeda labaad waa laga xiray tacliiq baa lagu sameeyey yacni xagga lafdiga waa laga xiray inuu shaqeeyo xagga macnaha laakiin mafcuulkii labaad ee sa'alada waxaa daboolaya jumladana dhacaysa booskiisa jumladan maadaa yunfiquuna maadaana maadaama adawaat listifhaam ay iska tahay iyadaas ayaa marka waxay tacliiq ku sameynaysaa yacni ficilkan sa'alada mafcuul labaad ahaan in loo qaato iyadaa marka tacliiq ku sameynayso binaan calaa dalika marka waa mucallaq yasaluuna kada mafcuulkeeda labaad mucallaq ahaan xagga macnaha mafcuulow ka yahay laakiin xagga lafdiga maya oo lafdi mafcuul ma la dhahay <clears throat> waayo haddii la yidhah mafcuulka labaad maadaa yunfiquunaha laga dhiga dalabkii laftirkiisiibaa madluub laga dhigaa dalabkuna madluub maaha waa ka duwan yahay yasaluunaka waxay ku su-aalayaan maadaa maxaybaa yunfiquuna ay bixinayaan qul waxaad tiraa maa wixii anfaqtum aada bixiseen oo min khayrin khayr ah falilwaalideyni ayaa iskale fa fahuwa kaasi fa huwa maagu lilwaalideyni buu usugnaaday labada waalid waalaqrabiina iskale marka waalidku inuu nafaqo leeyahay laga qaadana nafaqada waalidkana aabbaha ku dhalay hooyada ku dhashay awowgaa iyo ayeeydaa waalidkaa kuwa dhalay ah waxay kugu leeyihiin nafaqo waajib ah haddii mucsir ay noqdaan ama shaqayso karin ama ay wax beelaan adiga inaad biisho waajibay ku tahay waajib bay u leeyihiin iyo wal aqrabiina qaraabadii kuwa kugu dhowna waa ilmaha aada dhashay waa biil waajibay kugu leeyihiin walyataamaa agoonta agoontii marka haddii hadda kuwa adiga aada weliga u tahay haddaynan ahayn agoontaas ayaga de inaad markaa tadawuc iyo aada wax u siiso yay leeyihiin walmasaakiini iyo masaakiinta ayaa iska leh wabni sabiili iyo musaafirka wamaa wixii tafcaluu aada samaysaan oo min khayrin khayr ah waxaad samaysaan oo khayr ah fa in allaha alle caliimun bihi kii ku ogaal badan waayo alle kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum kutiba waxaa la qoray calaykum idinka korkiina waxaa lagu qoray alqitaalu ayaa la idinku qoray korkiina dagaal dagaal ayaa dushiina lagu qoray walxaal ayaana la idinku qoray huwa dagaalku ama qitaalku kurhun makruuhun uu yahay ku la nacayo oo nufuustu aynan markaa jeclayn lakum calaykum korkiina uu ku yahay mid nufuusta yani dushiina uu ku yahay mid markaa yacnii aan aan la jeclayn ama walxaal baa la idinku farad yeelay huwa dagaalku kurhun ay duu mashaqatin dhib iyo mashaqo ku u saaxiiba ou yahay lakum calaykum korkiina uu mashaqo ku yahay isagoo sidaa ah oo alla uu og yahay haddana laydinku farad yeelay wacasaa waxaa dhow an takrahuu inaad nacdaan ood dhibsataan shay-an shay inaad nacdaan wa huwa walxaal huwa shayguna khayrun ou yahay ku khayr badan lakum idinka ou idin yahay ku idiin khayr badan wacasaa waxaa dhow an tuxibuu inaad jeclaysataan shay-an shay waa in marka tarkuljihaad waay walxaal huwa kaa aada jeclaysanaysaanoo tarkuljihaadi ahna sharun ou yahay shar lakum idinka ou idiin yahay wallaahu alle yaclamu waa ogyahay wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogaanaysaanoo ma ogidiin ayb aayaddan marka dhowr siyaaloodaa looga hadlaa sida koowaad waxay tahay hal hiya muxkamatun am mansuuqatun muxkama miya mase waa mansuuqa bacdi ahli lcilmi waxay ku tageen culimada qaar sida ibnu naxaas uu sheegay in aayadda mansuuqa ay tahay waxaana lagu nasakhay bay dhaheen qowluhu tacaala wamaa kana almu'minuuna liyanfiruu kaafah falowlaa nafara min kuli firqati minhm طaa'ifa liyatafaqahuu fi اddiini waliyundiruu qowmahum ida rajacuu ilayhim aayaddaasaa lagu nasakhay bay dhaheen iyo laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina gayru uli darari wاlmujaahiduuna fi sabiili اllahi biamwaalihim waanfusihim fadla allah lmujaahidiina biamwaalihim waanfusihim cala alqaacidiina daraja wa kulan wacada allahu lxusnaa labow ilaahay sheegay oo uu yidhi ma sinna kuwa jihaadaayo iyo kuwa fadhiyo ilaahay wuxuu darajaad dheeraad siiyey kuwa jihaadayo wa kulan dhammaan labadoodaba kan jihaa kuwa jihaadaya iyo kuwa aan jihaadayninna mid kastaa wacada wacadallaahu lxusnaa ilaahay xaalad wanaagsan uu u yaboohay marka waxay leeyihin aayaddaasa waxaa lagu nasakhay aayaddan leanna aayaddaas waxay tilmaamaysaa qof jihaadkii ka tegay oo haddana wanaag loo sheegay haddii waajib uu ka tegay ay tahay wanaag looma sheegeen aayaddan daahirkeedana farad ayay sheegaysaa marka waxay yidhaahdeen aayaddaani waa la nasakhay taasaa lagu nasakhay labada aayadood dayib qaar marka ahlucilmiga ka mid ah sidaa ku tageen qaar kalena maya waxay yidhaahdeen aayaddu waa muxkama saa u dhigteenna ma ahan oo aayaddan waxay ka hadashay jihaad in laysku farad yeelay nooca faradkiisu ou yahay aayaddan kama hadlin oo fardu cayn miya fardu kifaaye miya aayaddan iyada baabkaas ma gelin aayadahan kaleo wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa iyo wa kullan wacda allaahu lxusnaana waxay tilmaamayaan nooca faradkan uu yahay bay fasirayaan oo waa maxay in jihaadku faradkiisu uu yahay farad kifaa'i ah xaalaadka uu fardu caynka noqonayo waa xaalaad la tiri kara wey maadaama sidiisu uu fardu kifaaye u yahay ilaa xaalaad tirsan ma ahane aayaddan marka kitaabada ama wujuubka oo jihaadka laysku waajibiyo sheegayso waa wujuub kifaa'i ah waaye wujuub cayni ah ma aha marka labada aayadood maba iska hor imaanayaan binaan calaa dalika marka naski meeshaan ma yaalo <clears throat> ibnu naxaasna sidaas uu doortay <clears throat> ayb qowlka horena weliba ibnu naxaas isaga waaba daciifiyey oo wuxuu yidhi jihaadka faradkiisa mu'miniinta lagu farad yeelay wuxuu shamlinayaa yacni midka fardu caynka iyo fardu kifaayada ayaa aayaddan ay shamlineen middaas kalena waxay ka warramaysaa waa fardu kifaayaha marka wax isdiidaya ma aha marka goormuu marka sidiisa guud marka waa inuu jihaadku fardu kifaaye uu yahay sanadkiiba mar ama laba mar awalaa yarawna anahum yuftanuuna fi kuli caamin maratan ow maratayni ay ka qaataan culummada ile dacwo maadaama uu jihaadku qeyb dacwo ana uu yahay isagu markaa yacnii mar sanadkii mar ugu yaraan ama laba mar in la duulo oo markaa yacnii jeiska muslimiinta yacnii ninka muslimiinta madaxda oo imaamka u ah inuu markaa yacnii jeish uu diyaariyo oo sidaa markaa yacnii duulo ee xaalaadka uu farducaynka uu noqdana ilaa ama saddex ama afar xaaladooday marka culimada ku sheegaan fuqahada xaaladda koowaad waxa ay tahay qofku haddii uu safka dagaalka uu galo safkiibuu taagan yahay gaaladii muslimiinta muslimiinta safkiibuu galay markaas uu safku taagan yahay inuu ka tago ama uu ka carara ma bannaana oo fardu uu noqday marka labaadna waxa weeyaan haddii lagu qoro oo ninka madaxda ah uu ku qoro waidastunfirtum fanfiruu buu xadiidku ahaa midda saddexaadna waxa ay tahay haddii marka gaaladu ay dhul muslimiin intay kusoo duulaan ooy iyagu markaa gacanta ku dhigaan oy qabsadaan dadkaas iyo dadka u dhow dhow inta looga bixi karo dhulkaas hadba intay la eg tahay ayaa waxaa ku waajibaya marka jihaadkii si cayni ah buuna ugu waajibaa markaas xaalad afaraadaa lagu daraa xaaladda afaraad waxay tahay qofkan haddii isagu uu yahay farsamada jihaadka qof yacni baahida jihaadka markaa taagan ee gaalada looga adkaa karo farsamadaa qof yaqaan hadduu jiro qof kale oo yaqaanna aysan jirin ninkaa isaga ma dhihi karo aniga intaana iga kaafinayso waa iska tegaa ma dhahaayo isaga si cayni abay ah waajib ugu noqone xaaladdaasna marka qaar ayaa ku daro jihaadka iyo qitaal bay aayaddan sheegtaye jihaadkuna macnihiisu waxa uu yahay ama yacni sida lagu qeexaa waxa uu yahay badlu ljuhdi fii muqaatalati اlkufaari liiclaa'i kelimati اllaahi juhdi iyo dadaal in lagu bixiyo gaalada in lala dagaalamo si kelmadda alleh kor ay u noqoto ayb qowl saddexaada ah aayadda ku jiro cataa uu leeyahay cataa isaga wuxuu leeyahay saxaabadu waajibow ku ahaa saxaabada qeyrkoodna tadawuco uu yahay buu leeyahay qowlkaasna marka ibnu naxaas inuu aad daciif u yahay ayuu tilmaamay aad buu u daciifiyey waana ka muuqanaa dacfiga dabcan qowlkaasna marka aayaddu waa aaya muxkama sidaas waxay ku tahay aayad aan la nasakin oo muxkamo ah jihaadka marka <clears throat> kitaabadiisa hadda waxaan noo taal kutiba calaykum alqitaalu waxaan soo marnay kutiba calaykum alsiyaamu ina asalaata kanat cala lmu'miniina kitaaban mawquutan waa u tegaynaa isku mid miya marka kuwaas oo dhan maya isku mid maaha waxyaabaha ilaahay uu farad yeelay ama uu waajib yeelay nawciyadoodu waa kala duwanaa karaan oo salaadii iyo jihaadkii isku nawciye ma aha faradkooda <clears throat> oo salaada iyada faradkeeda maalintii shan jeeray soo noqnoqone maalin walbo wax layska rabo waay jihaadku isaga faradkiisu yacni wax maalin walba taagan ama mar walba soo noqonayo ma ahan sanadkii mar unbuu noqonayaa hadduu yahay fardu farad kifaa'i ah haddii uu yahay fardu caynna marka intay baahidaas jirto ayuu taagan yahay salaaddu laakiin iyadu sidaas ma aha ayb ee salaadii dhinac kalena salaaddii qof inuu kaa tukado suurtagal maaha oo inaad tiraa iga tuka salaadda suuragal maaha laakiin jihaadkii waa dhici kartaa qeyb muslimiinta ka mida ah inay kaa dabooshay kaaga aadaan ajarkuna ayagaa qaadanayo adigana dembi ma yeelanaysa laakiin salaaddu sidaas ma aha dadka qeyb kamid a ah ha dukadaan lama dhihin soonkuna waa sidoo kale qayb ha laga soomo iyadoo qofku uu nool yahay ma la dhihin marka dadka qaarkood marka waxaa dhici karta mararka qaar waxay rabaan inay cabiraan jihaadka waajibnimadiisa markaasay waxay leeyihiin dadkan maxay u kala saarayaan salaada say waajib u tahay jihaadkuna waajib u yahay dhahayaan saas sax ma aha sida ay salaada waajib u tahay jihaadku waajib uma aha ee wujuubka jihaadku ama waa kifaayi ama waa cayni oo marxaladaas cayniga uu yahay iyuu marka joogaa markuu kifaa'igu yahayna sanadkiiba marow tegayaa laakiin salaada kullu yowm waa laga rabaa jihaadka waa laga kaafin karaa mararka qaar salaada hal maroo lagaa kaafin kara ma laha waxyaabaha marka waxyaabihii wujuubka waxaa dhici karta qofka shaygan waajib miya mase maaha ma ahan hadda cidima laha laakiin qaabka uu waajibka u yahay qof aan fiqiga ilmaam u lahayn markuu ka daldalmo ama uu ku daldalmo waxaa dhacda marka inuu marka yacnii meel kale uu la aado ama dad kale inuu intuu cibaaraadkoodii si kale u bedelo markaa yacnii uu carabkooda wax kor saaro ayib kutiba calaykum kutiba waxaa la qoray calaykum idinka korkiina waxaa lagu qoray alqitaalu dagaalkii dagaalkiibaa dushiina lagu qoray ama waa fardu kifaaya xaalado qaar oo dhif ana fardu cayn buu noqona wa huwa ayaa la idinku qoray walxaal huwa qitaalka qitaalku kurhun ou yahay ay makruuhun ku la nacaayo lakum idinka la idiin nacaayo nicitaankaas marka maahan in ilaahay muxuu farad yeelay in la leeyahay ma aha ama ay faradnimadiisa ay nacayaan maa naftaa nacayso naftu ma jecla waa adag yahay macnaha labaadna kurhun in laga macneeyo mashaqo haddii laga macneeyana waxay noqonaysaa wahuwa kurhun ay duu mashaqatin mid mashaqo u saaxiiba waayo jihaadka lakum calaykum korkiina mashaqo ayb macnahaasaa marka iyadana meeshaa ku jira ayb ay makruuhun lakum ama in la yidhaaha wahuwa kurhun wakatbuhu masder in lasoo qadaro wakatbuhu qoridda la idinku qorayna kurhun makruuhun tu la nacaayo lakum idinka agtiina yacnii la idiin nacaayo wacasaa waxaa dhow an takrahuu inaad nacdaan shay-an waxaa dhacda yacni an takrahuu inaad nacdaan shay-an shay inaad nacaysaan wa huwa walxaal huwa shayguna khayrun uu yaa ku idin khayr badan lakum idinka idin khayr badan shaygaa waa maxay qitaalka iyo dagaalanka waa nacaysaan laakiin khayraa ku jiro khayrka ku jira waa maxay qofku inuu janno ku galo oo ilaahay subxaanahu watacaala jannadiisa uu ku helo midda labaad inuu dadkii muslimiinta diintooda in laga fidneeyo inuu ka ilaaliyo oo isaga dartiis inuu u taagnaado marka isaga inaan laga inuu u taagnaado dadka muslimiinta diintooda inaan laga fidnaynin tan saddexaad waxay tahay dad aan islaamku iyo uunan gaari lahayn in isaga jihaadkiisa uu islaamkii kusoo gaaro manaafic aad u badan buu leeyahay marka shaygan dhibka ku jira iyo dheefta dheeftaa badan macnuhu sidaas dhib ma ku jiraa war kama taagno naf go-ayso maal la qaadanaayo yani ilmo agoontoobayo haween garoob noqonayso waa dhibyaal waayo laakiin in intaas ay baaqi ahaadaan diintuna ay ku kor baaba'san tahay oo dadku aynan diintooda iyo tawxiidkooda xor u noqonin ayaa waxay ka daran tahay taas oo maalinba qof diintiisa laga fidnaynayo wacasaa waxaa dhow oo dhacdo an tuxibbuu inaad jeclaysataan shay-an shay inaad jeclaysanaysaan dhacdo oo dhow walxaal huwa shayguna sharun uu yahay shar lakum idinka uu idiin yahay oo inaad iska dhaaftaan waa sharu idiin noqonayaayo noloshiina dhan daruuradii ugu weyneyd oo waxyaabaha daruuriyaadkiina aydnan ka maarmaynin tii ugu weyneyd oo xifdudiin ayaa meeshii ka baxayso haddii xifdudiin meeshii uu ka baxana ummad noolaan kartaa diin la-aan ama iyadoo diinteedii xor aan u ahayn say u noolaataa waxay noqonaysaa sidii xoolaha oo kale nacam ayb wallaahu alla yaclamu waa ogyahay wa antum idinkuna laa taclamuuna ma garanaysaanoo ma ogidiin yas'aluunaka can ishahri alxaraami qitaalin fiihi qul qitaalun fiihi kabiir yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan can ishahri bishii bishii day alxaraami xurmada lahayd ayay ku su-aalayaan ay xaggeeda kaa su-aalayaan qitaalin can qitaalin qitaal ay dagaal ayay ku su-aalayaan fiihi bishaa xurmada leh dhexdeeda la dagaalo ayay ku weydiinayaan qul waxaad tidhaa nebiyow qitaalun dagaal fiihi bilaha xurmada leh dhexdeeda la dagaalo kabiirun wax weyn weeyaano waa weyn yahay waa arrin weyn wasaddun celin wasaddun celin can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa layska celiyo oo dadkii laga manciyo oo laga celiyo wa kufrun kufri bihi billaahi alla lagu kufriyo waalmasjidi alxaraami wasaddun celin can ilmasjidi alxaraami dadka laga celiyo masjidulxaraam xaggiisa laga reeboo laga celiyo wa ikhraaju ahlihi masjidulxaraam dadkiisa dadka degan dadkii deganaa bixintooda minhu min almasjidi alxaraami masjidulxaraamkii laga bixiyo ayaa akbaru ka weynin badan ayaa weynin badan cind allahi ilaahay agtiisa ku weynin badan maxay ka weyn tahayna qatliga iyo dagaalka kuwaana dagaal iyo dil tana kuwaana ka weynin badan ilaahay agtiisa waalfitnatu fitnadu akbaru e, way ka waalfitnatu fitnadii oo qofkii in diinkiisii laga fitneeyo ama shirkiga ayaa akbaru ka weynin badan min alqatli dilka ka weynin badan ayb aayaddan marka sababu nusuulkeeda wuxuu ahaa nabiga sal l slam wuxuu diray cabdullaahi ibnu jaxsh ayb wuxuuna ahaa nebiga in yani eedadiisaa dhashay ukhtu abiihi bay ahayd jumaad alaakhira bisha jumaad alaakhir layraa ayuu diray dhanka xagga yani intaan beder dagaalkeeda la gelin laba bil ka hor toddoba iyo toban bilood markii madiino uu soo galay toddoba iyo toban bilood marka laga joogo muddadii uu soo galay sideed qof oo muhaajiriinta ka mida ayuuna la diray oo sacdu bnu abi <coughs> sacdu bnu abi waqaas iyo cukaashatu bnu mixsan iyo cutbatu bnu ghaswaan iyo abu xudayfata bnu cutba e, ibni rabiica iyo suhayl bnu baydaa iyo caamir bnu rabiica iyo waaqid bnu cabdillaahi iyo khaalid bnu bukayr ayuu la diray amiirkooda cabdullaahi bnu jaxsh buu ka dhigay warqad buu u qoray wuxuu yidhi e, warqadan soco ayuu yidhi ilaahay magaciisa ku soco oo soco e, walaa tandur fi lkitaab warqadan ha eegin oo ha fiirinin ilaa aada laba maalmood socoto markaad laba maalmood socoto oo aada degto warqaddan fur dabadeed aqri oo dadka asxaabtaada ku aqri dabadeedna marka soco meeshii ay <coughs> meeshay ku amrayso ama aan ku amro aad markaas cidna ha qasbin oo asxaabtaada ka mid ah ha ku qasbin inay markaa kula socoto yani ninkii rabo waa iska soo laabo karaa laba maalmood soco markaad degto laba maalmood kadib warqadan akri waxa ku qoran ku camal fal cidna amar ha siinin oo ha ku dirqinina dadka kula socdo laba maalmood uu socday waa degay kadib warqadiibuu furay markaasuu wuxuu ku arkay fasir calaa barakat illaahi biman macaka min asxaabika xataa tanzila batna naqla saaad u socoto meesha badnu naqla deg fatarasad biha ciira qurayshin quraysh oo u raran meesha ugu gabo u gal lacallaka ta'tiinaa minhaa bikhabarin war inaad nooga keentaa laga yaabaayo markuu warqaddii fiiriyey ayuu wuxuu yidhi samcan wa taaca dadkan marka dee dad iimaankoodu nebigu uu yacni dad la tababarayoo xagga allana yacni say yacnii awaamir ugu soo degaayeen oo awaamirta u qaadanayeen oo nebigu taskiyatu nufuus oo u baraayey oo dad marka waxay noqdeen aad u laylisanay noqdeen ayb nin marka yacnii wuxuu rabo iska samaynaayo qorigiisu madaxa iskaga saaran oo meeshii anfacdo iska aadaya maaha ayb dabadeed marka wuxuu yidhi waa baxay samcan wadaacatan buu yidhi uma qaala liasxaabihi dalika asxaabtiisii u sheegay wuxuuna yidhi nebigu waa iga reebay inaan idin dirqiyo qofkii shahaado iyo rabana ha soo baxo qofkii hadda dhibsanayo oo aan rabinna ha iska laabto uma madaa wamadaa macahu asxaa socdeen marka kulli lam yakhtalif canhu minhum axadun qof ka haray ma jirin ilaa ay meeshii markaa eh, xataa kaana bima bimacdinin fawqa fawqa alfuruc furuc agteeda meel ah ilaa ay kasoo gaaraan furuc ilaa hadda magacaas ayba leedahay makii madiina ay udhexaysaa bimowdicin min alxijaazi yuqaalu lahu buxraan meel la yiraahdo meeshaa marka la marayaa sacad ayaa marka adalla sacdu bnu abi waqaas wa cutbatu bnu ghazwaan waxay dhumiyeen baciiran lahumaa hal ratiyo ay ku kala ciribtamayeen ayaa ka baxsaday oo ka fakaday oo ka dhumay way ku yar hareen intay raadinayeen ninkan cabdullahi bnu jaxashna waa sii socday badnu naqla ilaa ay degaan bayna makata wadaa'if iyagoo meeshaas joogo ayaa waxaa soo martay safar quraysh ay leedahay zabiib iyo iidaan iyo tijaare iyo wado oo xagga daa'if ka timid camru bnu lxadrami iyo alxakamu bnu kaysaan iyo cuhmaanu bnu cabdillaahi bn lmugiira iyo walaalkiis nowfal ay wadaan asxaabtii rasuulka markay arkeen waa ka cabsadeen marka fa qaala cabdullaahi bnu jaxshin waxa uu yidhi cabdullaahi ina alqowma qad dacaruu qoomku waa cabsadeen minkum adinka idinka baqeen faxliquu ra'sa rajulin minkum nin idinka idinka mida madaxiisa xeera walyatacarad lahum haw banbaxo waayo waxay u malaynayaan nin u socdo cumro iyo wax lamidan waxaan ujeedaa yacnii qof ha xirta madaxiisa qof cumro ka yimid iyo oo kale say ugu arkaan ama yacni xaj iyo wax lamida cumro iyo cumro waay waqti xaj maaha faxalaquu waxay xiireen ra'sa cukaasha kadib marka isagaa usoo banbaxoo istusay fa qaaluu waxay yidhaahdeen qowmun cumaar waa dad cumraysanayo laa ba'sa calaykum dhib idinkuma hayaan marka yani waa iska nabadgeliyeen wa kaana dalika fii aakhiri yowmin min jumaada alaakhira maalintaana waxay tahay jumaad alaakhir maalinkii u dambeeyey maxaa la gelaa marka jumaad alaakhira haddii laga baxo rajab rajabna muxuu ku xisaaban yahay ashhurulxurum wa kaanuu yarawna waxayna u malaynayeen asxaabtu anahu min jumaada in maalintaas ay tahay wa huwa min rajab laakiin rajab waaba dhashayba maalintaas fatashaawara alqowmu waa tashteen dadkii wa qaaluu waxay yidhaahdeen lain taraktumuuhum alleylata caawo haddaa ka tagtaan layadkhulunna alxaramu xaramkii baa soo gelayo yacni ashahru lxaram ayaa soo gelayo ashahru lxaraam walaa markaa yacni waana sidaa haddaad marka ay soo gasho walaa yamtanicunna minkum waana idinka mancis maayaan oo lama dagaalami karaysaan markaas arrinkoodii bay marka goosteen fii muwaafaqati eh, yani eh, fii muwaaqacati alqowm qoladaan marka waa gacan saaraynaa ay dheheen marka waa tashteen waxay goosteen maanta inay ka faa'iideystaan ile berri rajab bay noqonay ayay iyaw u qabaan saasay u malaynayaan marka nimankaan aan garaacnay dheheen marka saasay ku gaareen marka go-aan faramaa waaqid bnu cabdillaahi sahmiyu camra bna alxadrami ayuu ku tuuray bisahmin leeb faqatalahu waa dilay fa kaana wuxuu noqday awala qatiilin min almushrikiin kii ugu horreeyo mushrikiinta laga dila ayuu noqday xaalka alxakam iyo cuhmaan nimankii kalena waa lasoo qafaalay labadooduna waxay noqdeen laba maxaabiis kuwii ugu horreeyay islaamka dhexdiisa nowfalna marka waa ka fakadayo waa ka ordayo waa gaari waayeen xoolihiina waa soo kaxaysteen marka muslimiinta eh, awrtii iyo wixii saarnaa iyo ah, maxabiistiina waa soo wadeen ilaa rasuulka ay madiine ula soo galeen quraysh marka waxay tidhi qad istaxalla muxamedun ashahra alxaraam qofka ma og tahay shayga haddii uu kaa helo qof baatil ku socdo wax qofka wanaagsan ceebta yartaa waa kare isaga markaa waxay yidhaahdeen moxamed waa kana wuxuu banaysanaa bilihii xurmada lahaa wixii weligeed la yaqaanay oo bilaha xurmada leh in la dhowro waa kan ka tegey saasay dhaheen warkaasay wariyeen fasafaka fiihi dimaa dhiig ayuu ku daadiyey bilaha dhexdooda uu daadiyey wa akhada alxaraa'iba wacayara bidalika ahlu maka ree makaa ku ceebeeyeen man kaana fiiha min almuslimiin dadkii maka joogo waa waa cayara bidalika ah, yani ahla ahlu makata man kaana fiiha min almuslimiin gaa quraysh gaaladii quraysh ee makana waxay ku ceebeeyeen arrintaa dadkii muslimiinta ee maka joogay marka diinba ma haysaan waay marka waxay yidhaahdeen waqaaluu yaa macshara asubaah war kuwiinaan iishayow istaxlaltumu shahra alxaraam bishii xurmada laheyadaad bannaysateen wa qaataltum fiihi waadna dagaalanteen arrintaa rasuulkaa lasoo gaarsiiyey markaasuu cabdullaahi bnu jaxashi asxaabtiisa ku yidhi maa amartukum bilqitaali fi shahri lxaraam idinma amrin buu yidhi aniga bilaa bishaa xurmada leh inaad dagaalantaan wa waqafa alciira walasirayn waa istaajiyey ma qaadanin labadii yani awrtii iyo labadii maxbuus waa joojiyey wa abaa an ya'kuda shay-an min dalika wax waxaas ah inuu qaatana waa diiday nabiga sala allahu calayhi wasalam facaduma dalika calaa asxaabi sariya dadkii marka nebigu uu diray ilaaladaa yar ee ficilkaa ka dhacay arrintaa waa la weynaatay marka wadannuu waxay u maleeyeen annahum qad halakuu inay halaagsameen wa suqida fii aydiihim yacnii in markaa yacni arrin gacantooda markaa yacni lagu dhacayo oo markaa yacni cil uu markaa asiibay wa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah inaa qad qatalna bna alxadramiy ayaan dilnay uma amsaynaa waa galab galnay fanadarnaa ilaa hilaali raja baan aragnay falaa nadri afii rajabin asabnaahu am fii jumaada ma anaan ogeynay dhe rajab ama jumaada alaakhira miday ahayd annagu ma aanan oge ogeyn dadkii marka asxaabtiina arrintii waa falanqeeyeen oo waa ka hadhadleen ilaahay marka aayaddan buu soo dejiyey waxaana la leeyahay qalad muslimiintii yacni uga dhacay sidaan oo kale yacni bil xurma leh in la dagaalamo wax weyn ha ahaato oo taa lama diidana qaladkan muslimiinta sidaan uga dhacay iyo qasad la-aan uga dhacay iyo in laysla simaa gaalnimo iyo masjidulxaraamkii oon dadkii loo ogolayn iyo dadkii oo diintoodii laga fidnaynayo wax isku dhigma miyan taasaa marka qur-aanku uu ka warramaa ayb marka haddaad aragta nin wax yar yacni bar yar ceeb uga dhigaayo qof wanaagiisu badan yahay ee intaa yartaada qofkaanu waa ka dhici kartaa wanaaggiisaana ka badan laakiin midda uu isaga dhex taagan yahay ayaa ayaa iyaga iyada yani yaa yaa tusaaya marka macnaha meesha ku jiraa sidaas waaye aayadda marka sababu nusuulkeedu sidaas waaye macaanidaas baana marka yani ku jirto hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabihi